badrun al'aan bader imika waa sidee atadriibu saadis cabir cani suwari mustaciina bilkelimaati kamaa fi lmithaal cabri sheeg oo caddee cani suwari sawirrada mustaciina bilkelimaat adoo kaashanaya erayada kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran mithaal tusaalu waxa weeye shacra khaalidun wuxuu dareemay ninka khaalid la yidhaahdaa bialamin shadiidin xanuun adag buu fii anfihi sankiisa ka dareemay fadahaba ila lmustashfaa dhakhtarkii buu tegey wa qaabala abiiba wuxuu la kulmay ninkii dhakhtarkaa digtoorkii faxasahu abiib dhakhtarkii baa baadhay alxamdu lilah ilaah baa mahadle huwa bikhayrin wuu wanaagsanyay marka caafimaadkiisu haddaba sawiradaa kale sidaasoo kale u sharx oo waxaad tidhaahdaa shacara saciidun wuxuu dareemay bialamin bialamin shadiidin xanuun adag fii udunihi dhegtiisa fadahaba ila lmustashfaa dhakhtarkuu tegey wa qaabala abiiba digtoorkiibuu qaabilay faxasahu abiibu digtoorkiibaa baadhay alxamdu lilah ilaah baa mahadale huwa bikhayrin imika u wanaagsan yahay sawirkan kalena eeg shacara wuxuu dareemay faarisu ninka la yidhaahdaa bialamin shadiidin xanuun aad u adag fii ra'si madaxiisuu ka dareemay fadahaba ila lmustashfaa dhakhtarkuu tegey waqaabala abiib digtoorkii buu qaabilay faxasahu abiib digtoorkii baa baadhay alxamdu lilah ilaah baa mahadale huwa bikhayr nimka uu wanaagsan yahay hishaam baa ku xiga iyo sadrihi shacara wuxuu dareemay hishaamun bialamin shadiid xanuun aad u adag fii sadrihi laabtiisuu ka dareemay fadahaba ila lmustashfaa dhakhtarkuu tegey wa qaabala aabiib digtoorkiibuu la kulmay faxasahu abiib digtoorkiibaa baadhay alxamdu lilah ilaah baa mahaddale huwa bikhayrin imika u wanaagsan yahay waxaa markaa inoo qoran haashim ka hore hishaam buu ahaa kana haashim shacra haashimun haashim wuxuu ka daleeya bialamin shadiid xanuun aad u adag fii asnaanihi ilkihiisa fadahaba ila lmustashfaa dhakhtarkiibuu dabeedna tegey wa qaabala abiib digtoorkiibuu alxamdu lilah ilaahbaa mahadleh huwa bakharinimka u wanaagsan iyo caafimaadkiisu alqiraa'atu walkitaabatu iminkana waxaan gelaynaa akhriskii iyo qoraalkii awalan alqiraa'atu horta akhriskisaan ku horaynaynaa atadriib eh, awal waa layliskii koobaad sil bayna alcibaarati waalxiwaari almunaasib waxaad isku xidhaa hadalka halkaa ku qoran iyo wada sheekaysiga ku habboon oo cibaaradu waa xagga hore xawaarkuna waa kaa su-aalaha lehee xagga dambe ku yaalla kolkaa hadalka hore waxa weeye dahaba saalixun ila almustashfaa saalix ninka la ydhaha dhakhtarkuu tegey huwa yashcuru wuxuu dareemayaa bialamin shadiidin xanuun aad u adag ayuu fi asnaanihi ka dareemayaa haddaba qaybahan dambe ka ku habboon dabadeedna adugu ka soo saar kabaadu ku qoran tahay baa xawaara bal siduu u hadlayo eeg limaada dahabta ila almustashfaa maxaad dhakhtarka u tagtay baa la yidhi daayatin baa yihi limuqaabalati طabiib asnaan waxaan u tegey inaan la kulmo dhakhtarka ilkaha daa waxad baa limaada oo maxaa dhakhtarka ugu tegeysaa daayatin wuxuu yidhi ashcuru bialamin shadiidin fii asnaani waxaan ka dareemayaa xanuun aad u adag ilkahayga ilkahaya xanuunaya taasaa markaa ku habboontaa tan kale bal u fiirso cibaaradan kale waxa weeye cibaara waa hadal cibaaradan waxaa ku qoran labaad badru yuqaabilu beder wuxuu la kulmay طabiiba alanfi wاluduni dhakhtarka sanka iyo dhegaha iyo walxanjarata cuna wa huwa yashcuru wuxuu dareemayaa bialamin shadiidin xanuun aad u adag ayuu fii uduni dhegtiisa ka dareemayaa haddaba waxaad ka eegtaa xewaaradanka ku haboon cibaaradaa waxaad qabataa bal qaybta jiimka daa waaxid wuxuu uhi ilaa ayna tadhab halkee tegaysaa daatin wuxuu uhi adhabu ilaa طabiib اlanfi wاluduni wاlxanjara ilaa طabiib اuduni anfi wاludun waxaan u tegayaa dhakhtarka sanka iyo indhaha iyo dhegaha sanka iyo dhegaha dabeetna itniin baa waaxid baa limaada maxaad ugu tegaysaa rasuul ashcuru bialamin shadiidin fii uduni dhegtaydaan xanuun aad u badan ka dareemaya cibaaradana kaasaa ku habboon ta saddexaad cibaarada saddexaad waxa weeye badrun qalbuhu saliim beder ninka la yidhaha wadnihiisu waa caafimaad qabaa wa cindahu irtifaacun qaliil waxoogaa waxa kor u kacasan isaga agtiisa waxaa kor u kac baa haya fi daqdi wasukariy waxoogaa dhiikara iyo waxoogaa macaana labadaasuu leeyahay laakiin wadnihiisu wuu fayow yahay haddaba cibaarada eeg u fiirso cibaarada alifka ku qoray waxaan ujeedaa xiwaarka alifkay isku habboon yihin taa waaxid baa wuxuu yidhi maada qaala abiib yidhi daytin wuxuu idhi qaala wuxuu dhakhtarku yidhi iyo digtoorku alqalbu saliim wadnahaagu wuu fayow yahay walxamdu lilah ilaah baana mahadleh caafimaadkaa ku mahadsan wa hunaaka halkaa waxa jira waxa yarahaya irtifaacun qaliilun fi daqdi waxoogaa aan badnayn oo dhiigkar ah wa sukariy iyo waxoogaa macaana taasna taasaa ku haboon ka u dambeeya waxaa weeye dalaba abiibu min badrin wuxuu weydiistay oo kula teliyey dhakhtarku ka codsaday ninka la badr mumaalasat ariyaada inuu sameeyo jimicsi iyo maaragtay ciyaaraha kala duwan qaar ka mida ah, wa tanaawuli alfawaakih waalkhudrawaad inuu cuno fawaakihda oo ah khudradda aan la karinin sida liinta iyo cambababayg iyo cambalafki iyo wixii la midkaa ah, waalkhudrawaad sida kuwa la kariyo hadday tahay baradhada iyo basasha iyo baradhada iyo basasha iyo tamaandhada kuwa iyo kaarooga iyo markaa tan baa ku habboon xiwaarkan u dambeeya oo ah daa waaxid kayfa dahabta ila e, mustasfaa siaad ugu tagtay dhakhtarka siaad ku tagtay say ahayd ma lug baad ku tagtay ma gaacari caadiyaad ku tagtay kayfa yani siaad ku tagtay daitini wuxuu ihi biliscaaf ambalaaskii ee ahaa e, gurmudka degdega ah ayaan raacay daa waaxid baa wuxuu idhi bima nasaxaka abiib muxuu kugula teliyey dhakhtarku daitini wuxuu idhi nasaxani wuxuu igula teliyey bitaraawuli alfawaaki inaan waxyaabaha khudraddaa cuno waa mumaarasati riyaada oo aan la imaado jimicsi maarata ciyaaraha mid ka kaasina waa tadriibka atadriibu haani ka waxa weeye iqra' innasa hadalkan akhri soo socda nasku waa hadalka halkan ku qoran uma ajib ku jawaab su ka dambeeya binacamdhe oo calaamatu sax saar oo bilaadhe mayadhe oo calaamadda qaladka saar tii aan sax ahayn ta saxda aan dabeed waa kan hadalku tagayaba cumaru cumar baa maqnaa iyo wa ukhtuhu walaashii faatimatu la yidhaahdaa can idiraasati waxbarashada way ka maqnaayeen haada asbuuca wiigan ma imanin iskuulkii cumaru cumar shacara wuxuu dareemay bisudaacin shadiid madax xanuun aad u adag buu dareemay wa alamin fii asnaanihi iyo xanuun ilkihiisa ee uu ka dareemay yowmo sabti maalintii sabtida dahaba wuxuu u tegey ilaa tabiibi alasnaan dhakhtarkii ilkaha sabaaxa yowma jumcati aroortii jumcada ayuu dabeedna dhakhtarka ilkaha u tegey darajatu xaraaratihi heerkulkiisu iyo xumadiisuna murtaficatun way sarraysay faxasa abiib waxa baadhay dhakhtarkii asnaanahu ilkihiisuu baadhay wanasaxa wuxuu kula teliyey biraaxati inuu nasto iyo oo shaqada iska daayay waxbarashada wa bitanaawuli dawaa dawada uu qoray inuu qaato bacda yoon maalin kadib dahaba cumar cumar wuxuu tegey ila madrasati madrasadiisii buu tegey iskuulkii buu tegey maalin kolkuu nastay faatimatu faatimana shacarad waxay dareentay bisudaacin shadiidin madax xanuun aad u adag aydan sidoo kale sida walaalkeed wartafacad waxaa kor u kacday darajatu xaraaratihaa heerkulka jidhkeeduna iyo xumaddeeduna korba u kacday dahabat way tagtay maca waalidihaa iyadoo aabbaheed la socota ilaa tabiibati alqalbi dhakhtaradda wadnaha ayay u tagtay faxasat way baadhay dhakhtaraddii qalbahaa wadnaheedii iyo wasadlahaa laabteedii waqaasad waxay cabirtoo qiyaas ka qaaday adaqda garaaca cadaadiska dhiigga dhiiggeeduna inta uu maaragtay marayo qalbuhaa saliimun wadnaheedu wuu fayow yahay walxamdu lilah ilaah baana mahadda leh hunaaka irtifaacun fi sukariy waxaa jira waxoogaa korukaca oo xagga macaanka ah ayaa faadima ay qabtaa buu idhi wa sababu daalik arrintaa waxa u sababa inu macaankeedu kordho ziyaadatulwasni miisaankeedaa badanoo waa gabadh yacnii hilib leh oo xoog badan oo miisaankeedu culus yahay dalabat waxay weydiisatay minhaa inanta caaisha waxay weydiisatay adabiibatu dakhtaradii tarka sukriyaad waxyaabaha macmacaankaa ah inay iska dayso wa tanaawul alkhudrawaad waxyaabaha khudradda ah ee khudradda aan had iyo goor ee lagu cunin qayrinka inteeda badan sida basasha iyo baradhada iyo tamaandhada iyo kaarooga iyo baamiyaha iyo waa khudrawaad walfawaaki iyo khudradaha iyaga aan la karin ee sida liinta iyo cambaha iyo waxa la midka ah wanasaxtahaa biraaxati waxaa kula talisay inay nasato arbacata ayaam waxay tihi afar cisho iska joog guriga oo iskuulka ha tegi haddaba waa kuwan su-aalihii adoo taa hore eed akhriday jawaabta kala soo baxaya ama sax ama khalataar meelaha khaanadaha bannaane hor yaalla shacra cumar wa faatimatu bisudaac madax bay dareemeen taasi waa sax dahaba cumar ila abiib cumar wuxuu u tegey dhakhtarka yowmal axadi maalinta axadda taasina waa qaladoo aroortii jimcuhu u tegey nasaxa tabiibu wuxuu kula teliyey dhakhtarku cumara cumar biraaxat inuu naasto arbacata ayaam afar maalmood taasina waa qaladoo raaxa unbuu markii yidhi mumuu samaynin muddo maalin kadibna waa kii iskuulka ku noqday nasaxati tabiibatu dhakhtaraddu waxay kula talisay gabadha dhakhtaradda ahi faatimata faatimo biraaxati arbacata ayaam in afar cisho nasato kaasi waa sax afartaasay u qortay qaybta shanaad waxa weeye daliibatu min faatimata faatimo waxay ka codsatay dhakhtaradu tarka diraasa inay waxbarashada iska dayso taasina waa qalad oo may odhanin nasashun bay u qortee waxbarashada jooji may odhanin bacda khamsati ayaam shan maalmood kadib dahabat faatimatu ila madrasa madrasaday tagtay taasina waa sax oo maalina waxay ku marday dhakhtarka afar cisho nasasho waa loo qoray shantaa kadib bay tagtay sababu irtifaaci sukariy wuxuu macaan kor ugu kacay waxay ahayd ziyaadatlwasni miisaankeeda iyo culayskeedii hilibkeeda oo badan taasina waa sax dahaba cumar ilaa tabiibi alqalbi cumar wuxuu u tegey dhakhtarka wadnaha waa qalad dhakhtarka ilkaha ayuu isagu u tegi halkan waxa atadriib athaalid iqra' almacluumaat waxaad akhridaa waxyaabahan macluumaadka ah ee meesha lagu qoray uma ktubha ku qor fi lfaraagaat meelaha bannaan halkaa imika macluumaadka halkan ku qoran ayaad xaggan ku qori doontaa meelaha dhibacaha ay leeyihiin banaan bannaan maxaa halkaa ku qoray zaynabu taalibatun zaynab waa ardayad fi lmarxalati almutawasidati waxay dhigataa dugsiga dhexe ayay dhigataa tagayabat way ka maqnayd can idiraasati waxbarashaday ka maqnayd wadahabad waxay u tagtay e, ilaa abiibati alanfi halkaasi anfi baa inoogu qoran dhakhtaradda sankay u tagtay ladayha mawcidun waxay leedahay ballan bay la leedahay asaacata halkaa inoogu qoran alkhaamisata masaan baad markaa usoo qaadaysa halkan ku qoran saacadda shanta galabnimo ayay ballansan yihiin wahiya tashcuru waxay dareemaysaa waxay dareemaysaa wahiya tashcuru waxay dareemaysaa bisudaacin wairtifaacin fi اlxaraara waxay dareemaysaa madax xanuun iyo xumadeedoo sarraysa ayay dareemaysaa haddana darajatulxaraarati baa halkan ku qoran heer wuxuu marayaa eh, eh, tisca wa halaaثiin ayaa maraysaa ayaa uu marayaa kuleelkeedu wuxuu marayaa heer kulkeedu sagaal iyo aad ba u sarraysaa wanatiijatu waxa weeya natiijadii marka la eegana cindahaa waxaa agteeda haya zukaamun duray haya zukaamkaas halkaa lagu buuxinaya nasaxadhaa waxaa kula talisay eh, aabiibatu dhakhtaradu waa soo muu qorin biraaxati watanaawul dawaa baad soo qaadaysaa markaa nasasho iyo inay dawada qaadato saasaa loogu buuxinaya halkana waa saciidun ninka la idhaha mudarisun waa macallin fi lmarxalati alibtidaa'iyati wuxuu macallin ka yahay dugsiga hoose tagayaba wuxuu ka maqnaa macallinkaa saciid canidaraasati waxbarashaduu ka maqnaa oo waxba muu dhigin maalmahan wadahaba ilaa abiib wuxuu u tegey ilaa abiibi alqalbi baad onaysaa markaa dhakhtarka wadnuhu u tegey ladayhi mawcidun waxa uu isagu agtiisa yaalla ballan buu haystaa oo balankaas waxa weeye asaacata asaabicata waad markaa soo qaadanaysaa saacadda toddoba toddobada sabaxan aroortii ayuu dhakhtarka la ballansan yahay huwa yashcuru wuxuu isagu dareemayaa bisudaacin madax xanuun iyo wa alamin xanuun fi sadri laabta ah ayuu dareemayaa darajatu xaraarati baa halkaa ku qoran heerkulka ee maraysa xaraaradiisuna waxa weeyaan sabcatun wa halaaثiin waa toddobiyo soddon digrii buu marayaa wanatiijatu natiijada soo baxday markii la baadhay ladayhi waxaa isaga agtiisa ah irtifaacun fi daqdi wasukariy eeg irtifaacun fi daqd waxaa kor u kacsan dhiigga dhiiggiisa waxoogaa dhiig kale baa jira wasukari baad markaa ka naqoraysaa sokortuna waxoogaa macaanihiina wuu uu qabaa nasaxahu wuxuu kula taliyey aabiibu dhakhtarku bitarki lmilxi inuu ka tago curitaanka milixda iyo wasukariyaat waxyaabaha macmacaan saasaa taana loogu buuxinaya atadriib araabic iqra' ilfiqra tud can hadalka aqri uma aktub waxaad qortaa almacluumaat macluumaadka adugu ku qor fi ljadwali jadwalkaa laguu baneeyey macluumaadka markaa adugu ku qor dahaba axmedu axmed wuxuu tegey ilmustashfaa dhakhtarkuu tegey qabla saacatin saacad ka hor liyuqaabila si u qaabilo tabiiba dhakhtarka laabta iyo intaa jistiga ah dhakhtarka baadha mawciduhu waxa weeyaan ballanta uu la leeyahay asaacata araabicata masaa'an eeg waa saacadda afarta galabnimo marka almawcid ba halkaa kuugu qoran waad aragtaa halkaana adabiibbaa kuugu qoran markaa dabiib assadri baad halkaa ku qoraysaa halkana almawcidda ku xigtana asaacata araabicata masaan asacata araabicata masaan baad ku qoraysaa huwa yashcuru wuxuu dareemayaa bialamin fii qalbihi halkaasuu ku qorayaa markaa qalbiga ku qori doontaa ta saddexaad wadnuhuu ka dareemayaa xanuun wa cindahu irtifaacun fii darajati alxaraara heerkulkiisuna wuu sarreeyaa oo waxa weeyaan amaaniyatun wa alaaثiin waa sideed soddon ku qoran tahay siddeed iyo baad ku qoraysaa qaabala wuxuu la kulmay axmedu axmed adabiiba dhakhtarkii faqaala wuxuu ku yidhi dhakhtarku lahu axmed alqalbu saliimun qalbiguu fayow yahay walxamdu lilah ilaah baana mahadle wanasaxahu halkaa imka annatiijatu soo ma aragtid waxaad ohanaysaa alqalbu saliimun qalbiguu fayow baad halkaa ku qoraysaa walxamdu lilah ilah baa mahadale natiijada iyo risalkay ka soo baxday jawaabtii saasay noqotay weeyaan wanasaxahu wuxuu kula teliyey bimumaarasati ariyaadati inuu ciyaaraha sameeyo halkaa nasaxahu bimumaarasati ariyaadati baad xaggan dambe ku qoraysaa saasaad u buuxinaysaa markaa kawthar inanta la yidhaahdaa dahabad waxaa u tagtay ilaa abiib اluduni dhakhtarka dhegta dhegahay u tagtay uduni dhegah ladeehaa mawcidun halkaa aabiibatu soo kuma qorna aluduni baad halkaa ka horeysa ku qoraysaa macluumaadka saasaad u buuxinaysaa ladeehaa ilan waa foomkii la buuxinayay kan oo kale dabeedna waxaad ku qoraysaa halkaa aluduni baad ku qoraysaa ladeehaa mawcidun ballan bay leedahay qabla salaati اlmaqrib halkaa almawcid soo kuma qorna waxaad odhanaysaa markaa qabla salaati almaqrib ayaa ay u tegaysaa ballansan yihin salaadda ka hor tashcuru waxay dareemaysaa kawharu kawthar waxay dareemaysaa bisudaacin xanuun bay dareemaysaa qaasad way qiyaastay adabiibatu dhakhtaradii baa qiyaastay darajat alxaraara heer kulka ayayay qiyaastay alxaraaratu murtaficatun way sarraysaa heer kulkeedu waxa tiscatun wa alaaiina digri waa sagaaliyo soddon digri marka alxara halkay ku qoranta waxaad ku qoraysaa tiscatun wa alaaiina digri baad qoraysaa hunaaka alamun fi ludun dhegtaa xanuun ay ka qabtaa halka annatiijatu waxaad odhanaysaa markaa hunaaka alamun fi ludun dhegtaa xanuunaysaad odhanaysaa nasaxat aabiibatu biraaxa nasashay kula talisay nasaxat halka ay ku qortayna biraaxati halka ka dambaysa ku qoraysaa saasaad u buuxinaysaa muxuu ahaa jadwalkaa aduguna ثaaniya alkitaabatu iminkana waa qoraalkii iminkana waa qoraalkii التdriib sil bayn الxruuf litusbixa kelimatan xuruuftan isku hagaa isku xidh si ay u noqoto muxuu ahaa ay u noqoto kelmad iminka halka hore waxa qoran saad iyo daal iyo ra sadrun baad markaa ay noqonaysaa laab laabta saa isku xidh buu ku leeyahay qaaf iyo laam iyo ba baa qoran isku xidho qalbun wadnihii buu noqonayaa saliim halkan waxaa qoran maaragtay iyadoo kala go-an siin lam iyo ya iyo miim saliimun waa mid caafimaad qaba daqdun waa yani cadaadiska dhiigga weeye wasnuna waa miisaanka muxuu ahaa halkana waa sabab yani waxaa dhaliyey sababta keentay sabab saasaad isku hagaasanaysaa atadriib athani layliska labaad waxa weeye ratib alxuruufa xuruufta isku hagaaji uma sil xidhiidhi baynahaa xuruufta dabeedna isku xidh litusbixa se u noqoto kelimatan si ay kelimad u noqoto marka hore intaad isku hagaajiso dabeedna dib isugu xidh sida kuwaasoo kale ay soo baxaysa iyadana atadriib haali uktub waxaad qortaa alkelimaati erayada taxta suwar sawirada ku hoos qor imaka sawirka iyo isla doono buu ku leeyahay kelmaddan halkan iscaaf baa ku qoran waa ambalaaska baabuurka ah nambarkaa lixda ah yaad ku hoos qoraysaa gaadhigo aad arkaysaa ambalaaska udunun baad arkaysaa waa dhegtii nambarka sideedda ah ayaad ku qoraysaa dhegtii ah kulyatun waa kelida waxaad ku qalbun baa ka horeeya qalbun waxaad ku qoraysaa qalbiga nambarkaa saddexda ah ee xaggaa kala saaran ee talaatada ah dhinaca kale ayaad ku qoraysaa wakaa wadnihii nambar saddexda ah kulyatun kelidana nambar shan yaad ku qoraysaa sudaacun nambarka kow kaa dhafuuradaes haya yaad ku qoraysaa sadrun laabtii waxaad ku qoraysaa nambarka sadrun waa nambarka waa labada ka labada baad ku qoraysaa waxaa tabiibun dhakhtarka isagu waa nambarkan toddobada yuu ku qormaya isagu ninka halkan fadhiya xanjara me xanjaradu waa ka labada ah sadrkuna waa ka afartan sadrutaa ka afartan noqonaysa xanjaraduna waa kaa labadu ku qoran tahay saasaad ugu qoraysaa atadriib araabic waa layliska afraad sil bayna kuli kelimatayni laba kelmadoodoo walba isku xidh litusbixaasay labadaasi u noqdaan tacbiiran hadal macno samaynaya ka koowaad waxa weeye abiibun abiib halkaa inoogu qoran markaa dabiib alasnaam baad la doonanaysaa dabeedna halkan aad ku wada qoraysa ogaa isku xidhan halkan nambaradan la qoray ayaad halkaa iskugu gelaysa labada kelmadood dabiib alasnaan dhakhtarka ilkaha laba daraja halkaa ku qoran alxaraara baad ku daraysaa darajatulxaraara intaad qorto yaad nambar laba ku qoraysaa dabiib alasnaanna nambar kow baad ku qoraysaa shafaaka halkaa ku allahu u gee dabad waxaa taa shafaakallahu allah ku caafiyo halka saddexda dabeedna kuwada qoraysa waa isku xidhan taqriir baa halkaa ku qoran taqriir eh, marka waxa weeyaan waa qoraal taqriirun dibiyun waa qoraal caafimaad banaysa qofka dhakhtarku wuxuu soo qoro dabeedna nambarka afarta ayaad ku qoraysaa ziyaada baa halkaa ku qoran alwazni alwasnidaa la doono ziyaadatulwasni bay noqonaysaa miisaankoo kordha halkaa shanta ee bannaan dabeedna ku wada qor tanaawulba halkaa ku qoran alfaakiha baad ku doonaysaa cunitaanka faakihada tanaawul alfaakiha dabeedna nambarkaa lixda kuwada qor meeshaa bannaan fasluba halkaa ku qoran dabeedna waxaa taa faslu rabiic xilliga guga dabeedna halkaa toddobada ku wada qor ee bannaan atadriib alkhaamis ratib alkelimaat erayadan isku hagaaji litusbixa si ay u noqoto jumlatan si ay u noqoto halkan sudaac ashcur shadiid baa qoran dabeedna waxaad tidhaahdaa ashcuru bisudaacin shadiid madax xanuun aad u adag baan dareemaya halkan haada taqriir huwa dibii baa qoran waxaad tidhaahdaa haadaakani huwa isagu ataqriiru طabiyu waa qoraalkii caafimaad ee dhakhtarku soo qoray halkan waxaa ku qoran alaan tashcur bima baa qoran isku hagaaji waxataa bima tashcuru alaan iminka maxaad dareemaysaa halkan waxaa qoran aabibu liziyaarati xadartu baa qoran waxaad odhanaysaa markaa intaad isku hagaajiso xadartu waxaan u imid liziyaarati abiib inaan dhakhtarka arkoon soo booqdo almustashfa ilaa xadartu limaada halkan ayaa kugu qoran dabeedna waxaa taa limaada xadarta maxaad u timid ila almustashfa dhakhtarka maanta waxaad u timid ee ku keenay waa maxay dabeedna sidaa dheh imla alfiraaqa mimaa bayna alqawsayn iminkana meesha bannaan labada eray ee qawsaynka ku jira ee midka ku habboon ku buuxi waxaad leedataa dahabtu waan tegey ila almustashfaa dheh ila shaqati ha odhanne mustashfaa dhakhtarka waxaan ku tegey bilis caafi ambalaaska gurmadka degdegaa baabuurka xadartu waxaan tegey liziyaarati mudaris odhan maysid tabiib alasnaan inaan soo booqdoon soo arko dhakhtarka ilkaha nasaxani wuxuu igula teliyey addabiibu dhakhtarku biraaxati baad qaadanaysaa markaa nasashu igula teliyey bidiraasati maaha biraaxati buu igula teliyey alqalbu wadnuhu saliimun baad ee kabiirun qori mayside alqalbu saliimun wadnuhu wuu yahay walxamdu lilah baana mahadda hal ladayka mawcidun ballan ma la leedahay maca alcashaa markaa ma odhanaysa maxaad odhanaysaa maca miyey ballanay idiin xidhan tahay alwaxdatu saadisata cashara waa qaybtii lixiyo tobnaad alcudlatu jabtarkaa lixiyo tobnaad wuxuu ka warramayaa wuxuu yahay waa fasaxa alxawaaru alawalu alcardu soo bandhig alxawaaru alawal layliska waxaan u jeedaa wada sheekaysiga koobaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi alibnu inankii baa yidhi kam ciidan fi lislaam yaa abi imise ciidood baa islaamku leeyahay aabboy alaab abi wuxuu idhi fi lislaami ciidaani islaamku laba ciidood ayuu leeyahay laba maalmoodoo ciida ciid ulfitri ciidda afurka ee bisha rabadaan wa ciid uladxaa iyo ciidda udxiyada ee bisha dilxija alibnu inankii wuxuu idhi mataa yakuunu ciid ulfitri goormuu goormo weeye oo uu yahay ciidulfitrigu alab abi wuxuu idhi bacda shahri rabadaan bisha rabadaan markay dhammaato fi lyowmi alawal maalinta koowaad min shawaal bisha shawaal albni inankii baa yidhi maada nacmalu fi yowmi alciid maalinta ciidda maxaynu qabanaynaa ee camal iyo shaqo iyo cibaadaba alabaabi wuxuu yidhi nucdii waxaan siinaynaa dadka sakaat alfitri sakaat alfitrigaan siinaynaa lilfuqaraa'i dadka baahan alibni inankii baa yidhi wamaa sakaatu alfitri oo sakaatufitrigu waa maxay alabaabi wuxuu yidhi saacun waa xeedha sudug min طacaamin cuntoa ah can kulli shaksin qof walba intaasaa laga bixiya oo nool oo waa maxay markaa sudugu waa afar mud oo laba cantoobo cantoobo laba gacmooda oo afar goor lagu celiya ali bnu inankii baa yidhi wamaadaa nafcalu bacda daalik intaa kadib maxaan samaynaa markaan bixinno sakaatulfidriga alaba aabbihi wuxuu idhi nusallii salaata alciid dabeedna salaadda ciiddaynu tukanaynaa wanazuur waxaan dabeed soo booqanaynaa alahla dadka xigtadeenna walastiqaa iyo saaxiibadeena ali bnu inankii baa wuxuu idhi wamataa yakuunu ciidu ladxa ciidda adxiyaduna waa hadma alaba aabbi wuxuu idhi fi lyowmi alcaashir waa maalinta tobnaad min dilxija ee bisha dilxija alabnu inanki wuxu wamaada nafcalu fii yowmi alciid oo maalinta iyo fii yowmi fii ciid aladxaa ciiduladxaagana maxaynu samaynaynaa alaaba abi wuxuuhi nusalli salaata alciid salaada ciidaynu tukanaynaa wanadbaxu dabeed waxaan gowracaynaa aludxiyata udxiyadaan dabeedna gowracaynaa wanazuuru alahla dabeedna waxaan soo booqanaynaa dadka xigtada ah iyo walastiqa'a saaxiibada alxiwaaru thaani kanna waxa weeye waa wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamac dhegayso waacid ku celi axmed wuxuu yidhi eh, iqtarabat waxaa soo dhowaatay alcudlatu waxaa soo dhowaatay fasixii yaa abi aabboy alabu aabi wuxuu yidhi maa ra'yuka yaa nadaa eh, waa maxay taladaadu nadaay inanta la yidhaahdo ayuu weydiiyey maxaad ku talin lahayd ilaa ayna nusaafir xaggaynu u safarnaa oo aynu u yar dalxiisnaa intaa maaragtay fasaxa inantiibuu weydiiyey nadaa waxay tihi ladaya fikratun anuu talaan haya oo aan ka bixinaya nusaafir ila misr dalka masr baan tegaynaa axmed wuxuu yidhi limaada nusaafir ila misr oo masr maxaynu u tegaynaa nadaa waxay tidhi linaraa misr waa inaan soo aragnaa dalka masr wa nahra niil iyo webiga niil axmed wuxuu yidhi muwaafiqun waan kugu raacsanahay fikratun طayibatun waa talo wanaagsan alaabu aabi wuxuu yidhi kayfa nusaafir ila misr oo safar markaynu masr tegayno siaynu ku tagnaa maxaynu raacnaa nadaa waxay tihi nusaafir biljawi hawadaynu ku safraynaa xagga hawada oo diyaarad baynu raacaynaa alaabu aabbi wuxuu yidhi asafaru biljawi qaalin inaynu hawada ku safarno oo aynu diyaarad raacnaa waa qaali lacag badan baa ku baxaysa alabu eh, alaxmed ba wuxuu yidhi idan nusaafiru bilbaxri haddaba xagga baddaynu ka safraynaa oo waxaynu maraynaa markab kaynu raacaynaa ayuu yidhi eh, axmed asafaru bilbaxri rakhiisu safarka aynu badda marnaa wuu jaban yahay lacagtiisaa jaban alabaaba wuxuu yidhi kam yowman sanaqdii fii misr imise maalmood ayaynu ku dhammaysanaa joogaynaa dalka masar nadaa waxay tidhi sabcata ayaam todoba cisho aan soo joogno dalka masar alabaaba wuxuu yidhi sabcata ayaam ma todoba cisho sabcata ayaam ma toddoba cisho ayuu ku celiyey jamiilun buu way fiican tahay nusaafir waan tegaynaa haddaba waxaanu baxaynaa yowma sabti maalinta sabtida insha allah haddaa la yidhaha axmed wuxuu yidhi yowanadaan labadoodiiba waxay yidhaahdeen labadii carruurtaha shukran laka waad mahadsan tahay yaa abi aabboy alxiwaaru haalis wada sheekaysiga saddexaad undur eeg wastamic dhegayso hadalka waacid marka dambe ku soo celi almudarisu macallinkii wuxuu yidhi eena sataqdowna eena sataqduuna eena sataqdowna halkeed ku soo dhammaysanaysaan cudlata sayf fasaxa xagaaga fasax xagaaga yaa dulaab ardayahay ilaa ayna satadhabu anta adigu halkee tegaysaa aaalib alawal ardaygii koowaad baa yidhi saaqdi cudrata sayf waxaan ku soo dhammaystanayaan soo joogayaa fasaxa xagaaga filqaryati daabiyadii reerka iyagu deganaa maca jaddii awowgay baan la joogayaa intaa fasaxa ah almakaanu meeshaasi almakaanu meeshu hunaaka halkaa daabiyadda haadiun waa meel xasiloon oon buuq lahayn oon sanwaxan lahayn oon sanqadh lahayn walhawaau naqiyun hawaduna waa hawo nadiifa oo aan talwiit iyo boluyuusan iyo wasikow midna aan lahayn ee nadiifa oon qiiq lahayn oon qarmuun lahayn oo nadiifahoo daahira aaalib thaani ardaygii labaad baa yidhi saaqdii waxaan ku soo dhammaysanayaa cudlata sayfi ee fasaxa xagaaga filcaasimati magaalada caasimadda ah maca anigu adeerkii baan la soo joogaya sa'asuuru waxaan soo booqanayaa almaktabaat maktabadaha waaweyn ee kutubtu ay taalo ee wax laga iibsado walmataaxifi iyo meesha ee mataxafyada ee hiddaha iyo dhaqanka iyo lagu hayo ee maaragtay waxyaabihii taariikhiga ahaa ay yaalaan addaalibu haalid ardayga saddexaad wuxuu yidhi saaqdii waxaan ku soo dhammaysanayaa anugu cudlata sayf fasaxa xagaaga bayna aljibaali buuraha dhexdooda miyigaan u baxaya maca aljawaala waxaan raacayaa dadka dalmareenka ah ee meelaha mara ee wareega ayaan raacayaa dhulka soo mara iska dalxiiska ah alطaalibu alraabic ardaygii afraad wuxuu idhi saaqdi lcudlata fii makata waalmadiina anuu magaalada makayo madiinaan kusoo dhammaysanayaa maca usrati anigoo qoyskayga iyo reerkayga aanu israacaynaa sanactamir waan cumraysan doonaa wasanaxuju waanan soo xaji doonaa wanazuuru waxaan soo booqan doonaa almasjid annabawiya masaajidka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh addaalib alkhaamis ardaygii shanaad baa yidhi saaqdii waxaan ku soo dhammaysanayaa alcudlata eh, muxuu ahaa fasaxa fii belediya waddankayga anugu usaaciddu waxaan caawinayaa waalidii aabbahay baan ka caawinayaa fi lmasracati beerta oo aan kala shaqaynaya almudaris macallinkii wuxuu yidhi cudlatun saciida fasax wanaagsan baan gelaynaa yaa dulaab arday yahay adulaab ardayd waxay idhahdeen cudlatun saii cudlatan saciida cudlatan saciida fasax wanaagsan yaa ustaad macalin almufradaat erayada meesha haddaba ku jira ayaan soo koobaynaa alcardu soo bandhiga undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi dulaabun waan ku soo qaadanay meesha arday yusaacidu wuu caawinaya yusaafiru wuu socdaalayaa yaqtaribu wuu u dhowaanayaa jawaalatun oo a dadka yacnii dalxiiska soo meera meelahaa ee buuraha iyo banaanada iyo xoolaha iyo beeraha iyo kolba meel taga zakaatulfitri zakaatulfitrigii marka la soomanaa la bixinayey fuqaraa waa dadka baahan saacun waa xedho sudug ookaa sawiray baaldi buu sawiray yacni waa wuxuu qaadaa afar mud shaksunna waa qof maktabaad waa meelaha kutubta laga helo misr waa dal masracatun waa beer udxiyatun waa xoolaha la qado maalinta udxiyada mataaxif waa meelaha had iyo jeer ay yaallaan hiddaha iyo dhaqanka iyo waxyaabihii hore ee maaragtay dadku ay lahaan jireen taariikhiga ah nahru niil waa webiga niil jibaalun waa buuraha alcaasimatu waa magaalo madaxda fariiqun waa koox koox weeye yaxuju wuu xajaya yactamiru wuu cumraysanayaa baladun waa waddanka erayadaas waa kuwaynu ku soo barannay haddaba atadriib alawal layliska koobaad da calaamata kalad calaamad eh, khalada saar cala alkelimati algariibati fii kulli majmuuca intaa laynlaynka ku jirta mid walba kelmadda kugu cusub waxaad saartaa calaamadda qalad saar astiqaa waa saaxiibo eh, shacbaan waxa weeye eh, shacbaan waa bisha shacbaan bay noqon kartaa waxay noqon kartaa qofka dheregsanna waa la yidhaahdaa qaryatun waa daabiyad fuqaraa waa dadka baahan dulxija waa bisha dulxija shacbaanna bisha shacbaan bay noqon kartaa caasima waa magaalo madax awlaad waa caruur jawaalatun waa dadka dalxiiska meelaha ku soo mara madiinatun waa magaalada madiine oo kale ama almadiina haddii la yidhahdana waa magaalada weyn madiina waa magaalada weyn markay almadiina tahayna waxay noqon kartaa almadiina almunawara jibaalun waa buuraha shawaal waa bisha shawaal udxiyatun waa xoolaha la qalo maalinta udxiyada atadriib athaani layliska labaad waxa weeye sil bayna alkelimati wa suurati almunaasiba waxaad isku xidhaa ood xariiq isugu xidhaa sawirada halkan ku qoran iyo erayada maaragtay ka meesha ku habboon imanka naharuma halkaa ku qoran waa nabarka koowaad halkay ha ku qoran tahay ayaa webi ah oo maaragtay aad ku xidhaysaa xariiq saa isugu xariiq baa isugu xidhaa mataaxif mataaxiftu waxa weeye meelaha ay taariikhuhu yaallaan iyo maarata hidiyaha dhaqanku waxa weeye marka halka jiimka ayay ayay taalaa jibaalun waa yahay waa buurihii malka ay ku qoran tahay alifku ee u sarraysa ayay noqonaysaa masracatun waa halkan uhooseysa wo wowgu ku qoran yahay ee fuqaraa waa dad baahan waa halka ba'du ay ku qoran tahay ee dadku ay joogaan udxiyatun halkan daalkii xoolaha madaxoodu daadsan yahay ama xooluhu ka muuqdaan weeye sawiradaas la doona buu leeyahay mufradaat idaafiya imkana waa mufradad dheeraada alcardu waa soo bandhigii undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi almuxaram waa bisha muxaram safar waa bisha safar rabiicu lawal bisha la yidhaahdo rabiicu lawal rajasha koobaad rabiicu rajasha dambe jumaad aluulaa iyaguna waa kuwa rajalaha uun jumaad alaakhir rabiic اأwl waa bishii mawlid ayaynu inagu dhahnaa mawlidka ah rabiic اaakhir ayaa iyado noqonaysaa rajasha koobaad iyo jumaad اlأulى rajasha labaad iyo jumaad اlaakhir rajasha saddexaad rajab iyo shacbaanna waa laba bilaha saasuba inanu dhahnaa inaguna iyo rabadaan shawaal dulqacda dulxija waa labayo tobankii bilood sanadka atadriib الثaanي ratib الshuhuur alcarabiya isku hagaaji bilaha carbeed siday isugu hagaagsan yihiin oo imika dulxija iyo ramadaan iyo saasay isku dhex daadsan yihiin isku hagaajiya waxaa muxaram baa laga bilaabaa oo ay ka bilaabantaa sanadka koowaad ee islaamku dabeedna isku habee oo marka taa eh, muxaram intii ka dambaysayna habee atadriib athaani eh, layliska labaad akmil buuxi alfaraaqa meesha maran qablo ow bacda ama ereyga qablo ku buuxi hadduu ku habboon yahay ow bacda ka hor iyo kadib mid ahaan ku buuxi marka rabadaan ba halkaa ku qoran halkana shawaal waxaa lo dhaya rabadaan qabla shawaal shawaal way ka horeysaa halkana safar baa qoran rabiicu awal baa markaa xagga dambe ah waxaad odhanaysaa markaa safar qabla rabiic alawal rabiic alawal way ka horeysaa halkana dulqacda iyo shawaal baa qoran marka waxaa lo dulqacda bacda shawaal shawaal way ka dambaysaa jumaad aakhir ayaa aakhira ayaa qoran bacda jumaada jimaadada kale dee way ka dambaysaa oo akhirtaa dambaysa rabadaan baa halkan qoran shacbaan baa halkan ku taala waxaa markaa la odhanayaa rabadaan bacda shacbaan shacbaan way ka dambaysa shacbaan baa horeysa safar baa halkan ku qoran safarna waxa weeyaan bacda almuxaram muxaram way ka dambaysaa jumaad alaakhira qabla rajab rajab way ka horeysaa rajab qabla shacbaan shacbaan way ka horeysaa haddaba atribu halid ajib can asrati aatiyati su-aalahan ka jawaab mataa yasuumu lmuslimuun goorma muslimiintu soomaan mataa alxaju xajku waa goorma ma awal shahrin carabiyin bisha carbeed ee ugu horeysa waa tuma waa muxaram ma aakhiru shahrin carabiyin ta ugu dambaysa waa dilxija ayuu ku dhammaadaa bisha u dambaysa ee sanadka islaamka fii ay shahrin tabda addiraasa goorma waxbarashadu bilaabantaa fii ay shahrin tantahi addiraasa bisha ay dhammaato waxbarashadu sandugsiyeedku waa keen fii ay shahrin tabdau fii ay shahrin tabdau alikhtibaaraatu si waa imtixaanad halkaasi goormay bilaabmaan alikhtibaaraat ay og tahay imtixaanaad goormay bilaabmaan fii ay shahrin tabdau alcudla fasaxuna goormuu bilaabmaa ataraakiibu naxwiya imikana waxaan qaadanaynaa taraakiibta jumlooyinka xagga naxwada ayaan haddana qaadanaynaa atadriib اlأwal tabaadali su'aal waljawaab isweydaarsada su'aal iyo jawaab ama weydiin iyo walcelin maca zamiilika saaxiibkaa kamaa fi miaal sida tusaalahaan ku qoran almihaal tusaale wuxuu yahay da waaxid wuxuu yidhi kam ciidan fi اlislaam imisa ciidood ayaa islaamka ku jira daytini wuxuu yidhi fi eh, lislaami ciidaan islaamku laba ciidood buu leeyahay halkan waxa ku qoran sariiran fi lurfa sow maaha kam sariiran fi lgurfa imise sariirood ayaa yaala qolkan ayaa yaala waxaa odhan karaa fi lgurfati sariirun waaxidun mid qura taalla ama sariiraan baa yaallaba waxaa la odhan karaa halkana kam dabiiban fi lmustashfa imise dhakhtar baa oo imise dictor ee dhakhtarka jooga kam kitaaban imise kitaaba fi lxaqiibati ku jira la odhanaya shandada kam mucalliman fi safi imise mucallin baa safka jooga marka safarka ay joogaan ardaydu kam muhandisan fi sharika imise muhandis ayaa shirkadda jooga kam furnan fi lmadbakh imise mashiin oo kuwa cuntada kariya ah ayaa madbakha yaalla atadriib ahaani is'al weydii kamaa fi lmithaal saa tusaalahaan ku qoran su'aal weydii dadka ama kuwa hoose su'aal ka dhig almithaal ayna sataqdawna sataqdawna cudlat sayf halkee kusoo dhammaysanaysaan cudla ah, fasaxa xagaaga halkan waa la odhan karaa ayna taqra'u kutub halkaad kutubta ku akhriyaysaa ayna taqsilu lmalaabis halkaad dharka ku maydhaysaa ayna tashrabu اlqahwa halkeed shaha ku cabaysaa ayna tasuumu ramadaan bisha halkeed ku soomi doontaa ayna tadrusu alluqata alcarabiya halkeed ka barataa luqada carabiga ah ayna tuqaabilu dabiib halkeed dhakhtarka ku qaabilaysaa su-aalahaas oo kale ayaa la weydiin karaa oo saa ka dhig buu leeyahy التdريب الثالث layliska saddexaad waxa weeye isaguna tabaadal الsu'aal waljawaab maca zamiilig isweydaarsada weydin iyo walcelin adiyo saaxiibkaa kamaa fi اlmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye da waaxid baa wuxuu idhi limaada nusaafiru ilaa misr masr maxaynu ka doonaynaa ugu safraynaa daytini wuxuu idhi nusaafir waxaynu ugu safraynaa ilaa misra linaraa nahra niil si aan u soo oragno webiga niil almadina baa halkan qoray yasuuru lmasjid nawowi limaada yusaafir baad odhan karta halkan muxuu ugu safrayaa ila almadiina muxuu u tegayaa wuxuu odhanayaa liyazuura almasjid anabowiya si u soo booqdo masaajidka nebiga limaada yusaafiru ilaa maka baa halkan la odhan karaa maka muxuu ugu tegayaa sal liyactamira si uu usoo cumraysto halkan waxa qoran asacuudiya yadrusu الإسلام يدرس يدرس الإسلام لماذا يساعد لماذا يسافر إلى السعودية ila sacuudiya muxuu tegayaa liyadrusa alislaam inuu soo barto diiniga diinta islaamka alcaasima weeyaan eh, limaada yusaafiru ila alcaasima muxuu caasimadda u tegayaa liyuxdira alahaaf inuu alaab ka keeno alaabta guriga sida sariiraha iyo eh, kuraasida iyo miisaska iyo kuwa eh, limaada yusaafiru muxuu ugu safrayaa ilaa ethoobiya dalka etoobiya muxuu tegayaa liyaqdiya alcudla si ugu soo dhammaysto fasaxa ayuu u tegayaa jidda baa halkan ku qoran yuqaabilu alahla limaada yusaafiru ilaa jidda jidda muxuu u tegayaa liyuqaabil alahla inuu la soo kulmo ehelkiisii xigtadiisii altadriib araabic tabaadil su'aala waljawaaba maca zamiilika isweydaarsada weydiin iyo warcelin iyo su'aal iyo jawaab adiyo saaxiibkaa sida tusaalaha oo kale tusaale waa maxay almithaal hadaa waaxid mataa ciidu lfitri waa goorma ciidulfitrigu daytin wuxuu idhi bacda shahr rabadaan bisha rabadaan dabadeed weeyaan ciidul adxaa baa halkan ku qoran mataa ciidul adxaa ciidul adxaa waa goorma bacda shahri dilqacda ayay ka dambaysaa alwuquuf bicarafata mataa alwuquuf bicarafa goorta carafa la istaagaya waa goorma bacda zawaali shams waa duhurka dabadi marka cadadu ay zawaalku uu dhaco mataa dawaafu lwadaac dawaacafka nabadgelyeynta xaramka waa goorma waxaa o dhan markaa bacda dawaafi alifaada dawaafka ifaadada ee rukniga wuu ka dambeeyaa aliftaar mataa aliftaar goormaa la afurayaa marka la sooman yahay bacda aadaani alfajri aadaanka fajriga kadib mataa addiraasa waxbarashadii waa goor bay bilaabaysaa bacda usbuuc wiig dabadii alcashaaba halkan ku qoran mataa alcashaao waa goorma cashadu la cunayaa bacda salaat alcishaa salaadda cishaa'i kadib zakaatu lfitri mataa zakaatu lfitri zakaatulfitri aadaan ilmaqrib soo ma matohoraa soo taa hore maaha mataal iftaar miya mataal iftaar waa goorma afurku bacda aadaani ilmaqrib marka maqribka aadaanka uu aadaanka maqribku dhaco kadib baa la afuraya markana adiraasa baa halku qoran mataa adiraasa goor bay bilaabas waxbarashadu bacda usbuuc wiig dabadii alcashaa baa halku qoran alcashaa goorma way mataa alcashaa goorma la cashaynaya cashadii waa hadma bas bacda salaati alcishaa salaadda cishaa marka la duoyo kadib zakaatulfitr waxaa ku qoran mataa zakaatulfitri goormaa la bixinaya zakaatulfitriga soo bacda shahr ramadaan bisha ramadaan dabadeed alcudla baa halkan ku qoran mata alcudla waa goorma fasaxu bacda alaaa ashhur saddex bilood kadib ayaa fasaxa la gelaya atadriib alkhaamis layliska shanaadna waa kan isna haati jumalan jumlooyinkeen kamaa fi lmithaal sida tusaalaha ku qoran almithaal tusaale waxa weeye saaqdu cudrata sayf waxaan soo dhammaysanayaa muxuu ahaa fasaxa fasaxa xagaaga filqarya baan ku dhammaysanaya meesha daabiyaddii baan tegaya maca jaddi awowgii baan la joogaya alrabiic almadiina waxaa halkana ku qora alrabiic almadiina maca waxaa la odhanayaa saaqdi cudlat arabiic waxaan soo dhammaysanaya fasaxa guga fi lmadiinati magaalada weyn baan kusoo dhammaysanaya magaalada weyn maca cami adeerka baan la soo joogaya ashita alcaasima akhbaa qoran saaqdi waan soo dhammaysanayaa cudlat ashitaa'i fasaxa jiilaalka filcaasimati caasimadda magaalada asayf aljibaal sadiiq baa lagu qoray sadiiq aqdi waxaan soo dhammaysanayaa se aqdi waxaan soo dhammaysanayaa cudlata sayf cudlada ama fasaxa xagaaga filjibaal buuraha dhexdooda maca sadiiqii saaxiibkii baa la soo dhammaysanaya alxaj maka usra baa halkaa ku qoran se aqdi waxaan soo dhammaysan doonaa cudlata sayf waxaan ku soo dhammaysanayaa se aqdi alxaja xajka ayaan gudan doonaa fii makankaan kusoo gudanayaa maca usratii anoo qoyskayga la socda alkhariif beledii waalidii baa ka qoran waa saaqdii cudlata alkhariif waxaan soo dhammaysanayaa fasaxa dayrta fii beledii waddankan ku dhammaysanaya maca waalidii aabbahay baan la joogaya asayf baa ku qoran saaqdii waa soo dhammaysan doonaa cudlata sayf muxuu ahaa fasaxa xagaaga fi lbari baadiyaha iyo saxaraha maca duyuufi martideedaan la soo dhammaysanayaanu israacayna altadriib الsaadis tabaadil الsu'aal wاljawaaba maca zumalaa'ik isweydiista isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibadaa almithaal tusaale waxaa weeye da waaxid wuxuu ihi mataa mataa ciid اladxaa waa goorma ciiddii adxadu da itniin wuxuu yidhi fii dilxija waa bisha dilxija shawaal ciid ulfidri shawaal ba haddana ku qoran mataa ciid ulfidri waa goorma ciidulfidrigu waa suu odhanayaa fii shawaal waa bisha shawaal dhexdeeda ayay noqonaysaa alxaj mata alxaj baa halka qoran fii dilxija waa bisha dilxija asafar baa qoran mata asafar goorma way socod safarkaynu socdaalaynaa fii shacbaan bisha shacbaan dhexdeeda aynu tegaynaa alxaru baa halkan qoran mata alxaru kuleelku waa goorma goormuu soo gelayaa fi sayfi jiilaal xagaagii buu soo gelaya ayay noqonaysaa jawaabtu albardu baa halkan qoran waa qabowgii mataa albardu goormuu soo gelayaa qabowgu fi shitaa jilaalkii buu soo gelayaa addiraasa baa halkaa ku qoran mataa addiraasa waa goorma waxbarashada bilaabmaysaa fi lmuxaram waxaa bilaabmaysaa bisha muxaram ayaa inoogu qoran wallahu aclam bisawaab